intiqaal intishaara intishaar waa inafaakin inafaakin macnaha hujurid mirada faaskay macnaha maynka soo baxay kaas doonsiisiika muslimiin meel kalaas gaari hoos asoo gaari ama koraas soo baxay raacidkiinu yani masalan ba caloosha laga qabti habkii haddii caloosha laga qabti dabad oo jilaashan aa timid oo dan ah baniga banka calesha adduunkaas haleey adduun dhanas haleey meeliska soo baxaysa matiganaanile darada dhanna magaari le laakin meelo kalaas gargaari meelo kale adduunka leesa asbici qof hadana buu gudbin laakin adduun kalaas asbiri saas saas alasmi kale rabti waayo saasaa caagadii meel ahaan waa ka gudbay qof hadaa madaafin asaasiba waxa baneen maxaa baynkeedu yahay intiqaadka yani maxaa u dhexeeyaa maxaa u dhexeeyaada maxaa kala kala maxaa kala qaade markaan maxalkiisii maxalkii astajiiro biyaa yani aynayaa marka mutasil iyo munfasil asasaabkala kan maxalkiis laxariiro bilxajar waa lihigaa hadii diini noo ajaabo waxyaalkaas imahaasi askasoo moodo yani markaas waamada karaayo sahid looga raaxa ku karaayo tafsiir adeya mujaasadii marka imahaysii hadii kafatinkeedii oo duhurka ay soo gaarto kidulka kutikirkeedii farshaaski uu ku gaaraya dumarkiisa soo gaarto waxa yeelmaayo maxaa yeelay حسن كلام فيه سابي معناها هيا وأن لا يطرع ولا يطرع حين يصدر من أجنبي وأجنبي أه يصدر من شد يعني أنا marka irjaa alxajar ogaan allaa yadraa ajnadihi ajnba iskasoo darinin ajnadihi yoosoo darinin waaye macnaha waxa waaye waxii yani hadaba ajnadi waxaa la rabaa marka usulkaagii ama gaalib aysakini wuxuu sideedii ah hadisigiis yani madaxa asqaato waxaa uga ujidaa waxaa shardi ah ajnabi inuu soo jerin aa shardi ah dabcadeed inuu soo jerin ajnabigaasi najis ha ahaado daahir ha ahaado saas qoynaan haba ah, fooqoyn ha ahaado farqi male walow dhagaxii qoyaankiisa ahaado amaa ki intina daahirka ahay waa masaameeha najisin macnaha hadda duruuq alnaqii qayd uma ahaa yani yani qayd uma ahaa alweri in mabaaisi yani umaa inas ahaado haddi dhulka int haddii mawjuudas ahay ajnabigaasi maa isku ama maa isku qaa'idaayo haddii aan laayeen hataa yani ogolaan maalan markaas darabo haayey ama meesha waxaa aalnahay wax xooyanaa aalnahay ama wax kale ajnabiga ah, aalnahay engegan oo magaciisa nijaasa aalnahay engegan waa soo gaarti yani sidii waaye dhagax makaafi haayo adyadiin maxaa yeelay kaadigii hore haddii kaada lamaad ay ku timaado masalada saas ma ahaa kaad adoo kaadisi ajriba magutiraha waa kaadisi adoo fadhisid ya haddana kuntay intaydina kaadi kale kugu timis ama waa intayd adoo fadhisaa kaadi kale kaa timi darabtii adoo darab kale kaa timi kaa ajribi ma ahaa kaa sidii hore leewaaye dabaxii waa kuu darab gudayeysaa hay masalada saa mahaa dadka waxay xoolahayaan inaa kaadii kaada ajnabi inay tahay kaadi ajnabi maaha iidii kaa timid oo kale hadii kutimaad marlamaad daraftii kaa timid talamaad hadii kutimaad kaa ajnabi ma laleehaayo ajnabi waxaa loo wadaa walow yani inoo koo kale ay ahaata mee turuul ajnabiya yani mawjuud hadday ahayd dhulka waxaa allahay adisahay oo kuu soo naqdo sii waayo hesheyna haddaan meel joogteed ku qaadisii yani kaadi lamaad taagaysa ama rashaashkeeda kusoo gaari amase biyaa kusoo fakismiya biyi waxiyaa kusoo gaari kuwaas kulli bay tahyama almaau biya yani cinuwaa alitraa yani akrumida kulli rumid wuxuu kusoo gaargaar wuxuu ka kaadahimid oo meel faka biya kusoo dhagaxa meel biya aan la ahayd ragcaduu soo ridi waa fadhiskiisa kusoo gaaray taxyir almaao ama tinta aturuu ajnabiyin waxaa laga wadaa biyu isku taagi iyo raacid laa sii boshaan ahna gaaro haddii shay kala soo gaara la wadaa turuu ajnabi qeyd maaha law kaana ajnabiyi haddi mawjuuda sahay yani xukunkiisa sida leh waa soo sheeg maala waxaa lamid ah waxaa soo gaaray biyu yar agaaroon biyu yar oo daahir ah ataabka meshi ajnabi waa leeyaha tacliina almaal waayo amase shay nijaasa oo cindagan ameeri asku taabtay aa taabatay asku taabtay saaladii ingegniid camalka ah saaladii ingeleeda usoo nijaa yani oo magaciisii kaadii kaadii ama darabkii dabadood oo weyliyeed yaa saala ku taabti ajnabi waaya tacayan almaa shay najis haddaa soo kutaabto walow jaafi ahaadee ama shayrada bada yani asoob qoyn hadda kutaabtana majisni waaye waa qoyan biyo oo qoynaa taabatay oo daahir walaakin daahir waay bihi كل لا يطغى عليه الأجنبي معنى سكاس واحد لا يطغى عليه الأجنبي به يفتقد له يعني كتابتي أما قيحي نفسي استنجا استنجا كتاب قيحي مستنجا هاي بوا دي يدك ظهري وظهري برابر واحد أما عدد كتابتك أبي هو ما كسبحن بير ماء الجاران أما الجارسيس تعين الماء رب أكو ميت مالا هذا ساكن واستنجا تلو ولي يعني هو dhagaxii aad qaadana roobku roobkidiisa yani usa ka ama yani jumurkaa gaaray markaas tacyan almaa yani yani ma yani ma gudaayo laakin dilkaadi dilki midabkii alahaya maxaa yeelay midabkii haddii adigoo oo dhagaxku stuudiyooti weli bixin iyoinkayan cilmig soo gaaray liikaaran saamaxaa ini dul waayo maya waa istanjooti dhigiigiya waxayd ka ahin maxay dhigi laabudda minhu waay waay maha walow nadura walow nadara haddaw naadir ahaado wuxuu meel ka soo baxay haddaw naadir yahay oo intashara oo faafay oo qalcaada caada ufafaagay oo lam yujaalis adgudbin safcatahu baradiisi waxashafatahu baajadiisi jaaza banaan jaaza banaan duulaa su-aal keliya waxay leeyihin didadii haddii badaltooda istinku dhagaxaad qaadafay afartii waa duulisi dhilaatin diyaa badalkiisee محيول هدي تيجي على يويس خاطر قام رسول في دائر قرآن يا ملك ما كنت مرة رسول ثاني فواك لقول ما يسا من مشاقات على بناء مكاسي اعتراض يا ابنه رسول يا قلت كده لا يحط كتاب وقت بلا كمل بعد ماشي بروح العجبين مع مقاهي طبعا فوق العاده casha fudin ma gudbi fi labaari naagti saas waa iidane iidana sidii waaye yani inaa isdanjadeedi marka ay darabooyeyso dadhalu dakarka inaa soo gudbin waaye dadhalu dakarka madakarka galaayo inaa qaadinka soo baxda ay soo dhaafin xagga dabada ay soo badin isku jiraa idina lamadaas waa isjiris waaye imaamaha soo bixin waaye dhagahaa markaas istinjuha hata maxaamahayaa sia loo istinjuha dhagaxii sia loo istinjuha hatangalina marka lagabcalo istinjuha waxaa lihi wayajibu waxaa waajibaa halaatu masaxaatin tir laaba oo saddex aa ah waajibaayaan walow biatraafi xajarin dhagax sadexdiisigiisuba ba-aadaan fain lam yulqa saddex hadii hadday وجب الإمضاء ظاهرda يعني واaجبa والسنة وaxaa la suneeyaa alintaaru tira tira dheera ala suneeyaa tira oo dheer ala suneeyaa وakul xajin xaji kuligiisii waxaa la suneeya likuli maxalin inaa suqaato waa la suneeyaa وaqiila waxaa lidi yuwazicna waatawiyasib ay dhagax bijaanibayhi lamada lamadi dhinac ee walada sadi dhexda yaas uqaydiyaa macnaha ka waay saddex masax aan sameeya waxa waaye saddex masaxood haddii saddexdaa ku masaxdid qubulka haddii magaciisa ku masaxdid dubukan saddex maxay naqaana la ay gaarayaan saas marka waxa waaye waa kaafiha saasna waa ku dhimahayaan saddex ma ku kaafihayaan marka haddii kaayaysa lahay naqahayaane ulajeedada waxaa waaye saddexdaba waa ku kaafihayaan saddex dhagax maxaa yeelay dhagaxii lama dhinacaad rabaa hal dhagax dhinacaana ugu tagto duburka hal dhagaxna waa ugu tagto quburka dhagaxii lamaad haddana soo qaad hal quburka dhinacoo quburka jambigo ah, yani dhinacoo jabka ah, dhinacoo quburkii ku tagto dhinacii lamaad duburka ku tagto hadina oo yani furta yani yani kii saddexaad waay kii saddexaad nina oo quburka kusoo tir nina ay hilamaad yani oo ku tir yani kii qubur duburta waa kaafiyaa inta ya jaa'iz waa jaaza banaan macnaha jaaza banaankaas banaan ujiya dhinaciisi halki lamadii dhinaca yani dhinaca waa kutirta qubulka taas ina waa ku istu dhagaha kutirta yaa rasul umuurka dhinaca yani duhurka dhinaca maadkii lamaad intii lamaadkaas kii saddexaad saas yaada dhamaan haddii macnainta waay haddii yani dhahida waayeen saddexdii ay dhahida waayeen tan waay inta ma fain lam yulqa haddii ay dhahida waayeen maase walow la jira marimantamaidan walow la dira shay oo soo baxay naadir oo ahaado macnaa iigaa maakan qobol kamid ama duburta ama waxaa ka kamid mujiha ka kamid marka shay culus la qaado dhageerka imahaayo ama madiya laakiin marka ninka yani intishaar weyn asiro wax ka imaahaya dhageerkaasi laga istinjuhaa dhagax waa gudaa u gudaa أو انتشر فوق العادة وشاكمي ولم يجاوز صفعته جاز الحجر في الأظهر من maxaa la yihi hadda falamyunfa wajaba alinqaau haddii ay dhahili waayeen saddexdii maaa jir walow biatraafi xajar miaali ah. atraafi xajar dhagax geesayaalkiisa ba ahaadaan macnaa gees saddex dhagax saddexdiisa geesa ba ahaadaan hal gees adaa haasataa dhagax afar gees isleeha afar meel maala hal gees adaa haasataa saddex geesne saddex geesne yani geeskaan aad ku turti jaazo banaan gees kalamaad aad ku turti jaazo banaan gees saddexaad isindadi ku darabta ku turti jaazo banaan gees gacantaa isku yaal macnaa kan walad atraafi xajariin magaca afar gees qaba waayo afartii gees yani hada otlaa inta mujud intan saddex wax oo lama ama intaad qabati oo lama saddex wax intaa gacantaa ku haysa tan aan ku turti tan aan ku haysa jaazo banaan اعتراض حاجة هل لك على رواية استدع ديس الجيس أتو تشتي معنى رأسك سورة أنا أفر جيس أسعاي الجيس أتخلطي قعدت فايسا سيرا جيس يعني أتو كيف بعد فترت جاز بنان يبقى ده معنى الإسراء فلم يلغى حتى إليه الروايين حتى يلغى من إجازة إليه من فلم يلغى حتى إليه من إجازة دي بالثلاث صدح يحكم دهر من وجب الإنغاء دهر يا يعني ها واجب وجب الإنغاء يعني كو أفراد إنه طهيرو ونجاسة لغتورة بين أفراد واجب يفعل ترى وحكبدا إلى لو إلى النجاسة يعني أثرت هذه تزوشه أثرت هذه محزولة بيوة ama baasliyo istinjaaka waay macnaha haddii afar lihii markaas ku afaraad ku dar markii afar aad ku dartay ay kusuusho haddana waxaa sunna ah sunna waxaa la suneeyey waxaa la suneeyey haddii afar ay ku dhahiranto saddex waa ku dhahiran waayay maalan saddex waa ku dhahirmi waayey saddex waa ku dhahirmi waayey waa dheh waayeen kii afaraad aad jibinaysaa aad ku dhahiraysaa haddii afarta u dhahirmaan waxaa sunno ah yani bitanaad yani inaad aad ku dartid bitanaad yaana suneeyaa raabica ka afaraad ku dhahirmi nijaasa waa kudhamaata waxaa sunaa bitanaad inaad yani isku daro aa sunaa bitanaad dhagaxshanaad in magaciisa isku daro tira dheer hala suneeyaa suna itaaro tira dheer hala suneeyaa wasuna waxaa la suneeya bacd alinqaa'i nijaastii markay dheranta bacdigeedii al itaaro tira dheeraa la suneeyaa macnaha waxa waaye nijaasadi waxay ku dheerantay afar dhagaxood saddex waa ku dahir maaye ki afaraada soo qaatay asku dahir markaasi waxaad la imaha ko shanaad haddana uma wahaa mid shanaad anaas yani ku dahiro waxaa yeelay صحيح البخاري في مسلم حديث كوري له دليلا عن ابي هريره كوري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسب idaa ajmara adoonka dhaahaada axaduku midkiinyii dhaaxasku istinji waayo falyastajmir haku dhagaxaasi haku haku istinjoodo witran tara dheeha u istinjoodo tara dheeha istinjoodo waajibmana waa sunna waxaa yani wujuubnimadaa taciile amar waayo falyastajmir waa amar amar kulligiisa waajib maahaa amarnimadaana mid nabigaasyii waxaa amarnimada amarkaasi waajibnimanka iilay riwaayadii abu daawud maxaa siri nabiga sala allahu alayh wasalam man istidbara ninki sid oo dhagax ku istinjoodo fanuutir yani wadci tiro dheer ha u yimaado haddii afar ay kusuusuudigaasidu borsashanaad ha keeno man facala ninkii fala xadiidka waad fiirta xadiidkaana inaysan waajib ahayn hakutusi ha ka iilay amarkaa wujuubkiisii faliitay midka wujuubbaa loo qaadahaa witna cudada qaateen maahe waxaa kamid xadiidkan ah dambaan ka iilay faman facala ninkii sana yeela faqad axsana waa wanaaji waman laa ninkii oo aan yeelin oo saddexdii kii afraad kaliya ku gaabsad kii afraad ku gaabsado falaa xaraja dambi korkiisi maaani wujuubkii faliitay mid witranta wujuubkeedii amarkaa wujuubkiisi wujuubmada kaadanta ilay istijaa inta si loo qaadaa markii ninka dhaanka sun joogaa seeseelaa waay ragaaxo awal shay waxa saa ama wuxuu lamid ahay xaanshadii iyo wuxuu lamid ahaa birada meesha u horaya suurta asgas dhinaca midigta birada dhinaceeta dhinaca midig jirto taasaa hor ah ma sugtan sidaas hormarihaa dan yani oo oo magaciisi daahirka waa ka hormar waxaa la arkaa hadda markaa kabacdi kaskiisaa dhagaxasi wareejihaa ilaa meelabakun asuu soo qaado mudooda kaskiis asuu soo haado ilaa aska gaaro miiska soo bilaabo inta uu soo noqdo markaas saana hati lamaan saa asiila waa agsiyaa saddexdaasaas marsaa lamaga diro iyo mee magaciisi oo masrabada ka dabarta kasoo baxaysa bixinkaa la rabaaye oo yani qaa'idka iska imaaya inta iska soo gaado inta iska soo gaado saas kiraasmari waqiila waxaa la yiri waatan ujeed sunan itaa waqiila waxaa la yiri waqiila waxaa la yiri sunan kulla kulla xajarin kulla xajarin dhaa lalba ujeed kulla xajarin madax walba madax walba ala suneeyaa bikuli maali ah, bikuli mdlakade maaliga ala suneeyaa saamaxutinad suna itaaf bikuli maalihi ama hadaatii suna ay haysan darin saasaa loo suneeya bikuli midlacadka dhagax walba maxaliga ala suneeyaa maqaankiis jirsa dhagax macnihiisa ahaysan xaanshadii korin geedkii gool maalkiisa waajib laay manaha waan law suneyn maalkaa isu qaadsiyo istinja inta waqiila waxaa liyihi qiil waaye yuwazacna daayi saddexa waa laqiilihaa lijaanab sad walwasab saanas muqi waaye waaa lamada biro lamada dhinac lama dhagaxas tiraa dhahdan darabta kakilidne waxaa isku tiraa magaciisi hal dhagax isku tiraa saas hayr waaye yusan waxaa la suneeyaa alistinjaa waa la suneeyaa biyasaari badaxdiisii inasku istinjoodo taa la suneeyaa markaas istinjoohaayo biyo markaasku istinjoohaayo ama sadhaa iskusungi wahayo waxaa sunna ah inaad dhagax iskusun gacantiisa bedxeyd inuu ku qabto dhagaxaasi ama biyahaas oo darabka ku gudaysid inaad gacanta dhagax aad ku qabatid yaa ah, sunnaha ala sunneeyaa litibaaci nabigaaludaaca litibaaci nabigaaludaaca yusamu waxaa la sumeeyaa alistinjaau darabguushaa la sumeeyaa biisaarihi gacantiisa badax inuu ku darab guto inuu ku istinjoodo bimaain o xajarin haddii si dhagax ku istinjoohaayo badax inuu qabtaa la sumeeyaa haddii biyo istinjoohaayo badax inuu biyahaasi isku qabtaa isku dhaqo badax isku dhaqo ala sumeeyaa litibaaci nabigaa lagu raacaa maxayaati lamaad waxaa waaye فيها بدحدا يشي قرن واي فيها يعني آي انتنتا وها قرن بدحدا انتن إلى قدرا دوري بذكا إلهي واي إني درقاته مجد إني درقاته إلهي واي وحا ودليلا مسلم مسلم وحسوري أسكسوري سلمان الفارسي وحاسري سلمان الفارسي وحاسري نهانا ونظرين waxaa tiri salmaan farisi waxaa tiri nahaanaa waana wareeg رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسترجع إناه استنجينه باليمين وعن تمجيد إناه استنجينه مولانا وراغل وانا وراغل إني مجد الاستنجي لما طمانا يا أوايا ايه انت معايا لي قال walaa istinjaan duudin walaa istinjaa istinja ma lahaanin liduudin iyo walaa istinjaa dalab qaadasho ma lahaanin oo laga istinjeeyo liduudin tirxigii kaasoo bahay qoryaankii ingegn oo dabadaadi kasoo dhacay ama dawxii oo dakarkaadi kasoo baxa oo yaraay isuudana soo baxay istinja lahaanin horaa soo ma wabacarin saaladii ama degdii barigu inguna soo baxday waa kan walaa istinjaa istinji lalahaanin biduudin turxigii oo bilaa daroobi aan ahaaday oo an qoyneyn istinja lahaanin wa bacrin yani degdii oo bilaa lawsin lamalbasaaba bilaa daroobi aan ahaadeen istinja lahaanin filabari qabano malaga istinji wahaayo dixiyaakaa soo baxay dakarkaa ka baxyaa dabala kasoo baxaya wax madh dhalin waayo mankana ma dhalin waayo inba istanjeeri waajib maaha filcadalamahayawaanaat digaakaa soo baxday inkagan inla istanjeeri waajib maaha waajib maaha macnaha inla istanjeeri waajib maaha filcadalamanahayano digaasi maya kaal ma leh asal guudaha ma leh duul waxay leeyihiin وala iga isanjihaay muctamad maaha muctamadka laga isanjihaayo laakin suno waxa waaye in iska dhaqo waa suno oo ka in iska dhaqo suno waaye in iska dhaqo hadii lacagtaas wadahay gabna dhan asibkaas yidhi suxaar wadanin siis socon jirin wax dabaqan lan yahay isinji raajib maaha hadii taasi iska waysa qaadata saa ugu dibiysa sida mudanaa waysa waa kaabirta marka laakin isinji marka waa jirto إلا لو استجيب السنة واي بلا كاتل قال لي إذا عندنا كاتل بعض وأنا مغبطه وغير ما بلا موت في الآثار من هذانا مغافل كيفي وأسوى ولا يستجدها باب الوضوء لا نجاسي فرضه ستة أحدها ميت رفعته واستبعت مستقرا إلى ظهر سبحان الله الحمد لله الحسين عاد إليه يحسن السلاح إبراهيم ربه بكلمات قال تم هنا فقالوا وحيرين كلمات كان تم واي تم كلمات إليه نبي إبراهيم كجربي شم في الوجه آتي شم في البدن كآيات بدنك شم تأوجه وحواية ويغشرة سمتار في وعي سمتار كآية iyo qabsu shaarib shaaribkaana la guuraayo iyo rumiga iyo kuunashada waaye indhaha la kuulaayo shanta oo bedelka ahaata waxa waaye gudida iyo magaciisii caana yani tinta oo xaada la xiyaayo iyo safasha oo la tifaayo cijada oo la jaraayo iyo biya lagu istanjooyaayo ama الاستنجاء بالحجر <clears throat> waxay kamid tahay dhagax lagu istanjoodo min khusuusiyaati hadihi الأمة سيدان محمد khusuusiyaadkeedi waaye khusuusiyaadkeedi arinkaan tahay umadi hore baqari jirin macnaa kan xajar lagu istanjoodo biya waa ku jiri ibtilaas tobankii waaye ama dhagax lagu istanjoodo umad محمد ilahay khaas ugu yahay وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر يا كريم كريم باب الوضوء باب الوضوء الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بشيخ الشيخات يعني السوفياني المحرف محرف من كتير السوفياني شافعية هل يعني شافعي بعد ليها فبعد حديث لها سنة كمان ناس الشعراء مركب عثمية باب الوضوء باب بيان أحكام الوضوء ليس ذا أحكام تاريخ عدينتيسي باب رواية هذا تني باب الوضوء هذا كم باب الوضوء باب بيان احكام الوضوء ليس الاحكام تهدي عدين تهدي adoon cadooda baabkeedu waay kleysa maxaa waay kleysa waxaa la yidhaahaa bahaaroo maqaasideedii ki u horeeyi waay awalkeedi waay maqaasidu bahaara waa soo marteen aed afar noono insha allah tartiibamaajunta afar awalka waay usyaa la hormariyey bahaara weysaa la hormariyey maxaa yeele usaacaama masdar waayo ويسا له المريي معايا لأساعامة مصدر واي أو أو بمعنى التوضع أها توضي وعلى رسول من بالشيء من الوضاءة وعلى رسول من بالشيء من الوضاءة قرحة وضع الوضوء بنا وضاءه والنبارة وحاله مغعاوي تاسا له مغعاوي هي هدنا وحاكو الزوشا يعني ذنوبتا يعني الدم يا بنت المثل الوزوليا ليس يعني خاصة والجنيسي أكو أرسل إندونيسي وحسن أكو أرسل أرسل الصورمي وحيد لي المعلان انت كل والوزوليا ليس إلى الزولساء وضعنا باطنا وضعنا الزوليا ويعيد على الكونين وضعه قيمة الجنوب للزوليا وقال حديرنا وحال الجنة النظافة على الزوليا وقال حديرنا يريد مع مرتفع من الجمال أي تقولون jamaalkana waxaa siimid kamaalaas siimid kamaalna waxaa siimid wanaagaas yimid wanaaga waxaa siimid yani nuurkaas iftiinkaas yimid iftiinkaas bas yimid sariigaas yimid sariigana xishoodkaas yimid sariigana intay ku socotaa min aliimaani waashoota iimaankana intaas yimid ruuka ilaahay xagiisaas yimid ruurkana maxaas yimid jannada xagiisii jannada intay yimid min alkooni ilahay koonkana intaas yimid min cilmi illaahi intaas magisiya kinideelinka kule taalaasha ano sharciga waxaa aliraa musanifka kii ansuxusi aliraa musanifkaasnaad asheegi doono baabu wa fard farduhu intaa waay waadi musanifkii sheegi doono hadda asxusaaya taasad nidaa waxaa la fardi sheegaa fardi yeeli xadiidkii haddaad ku aragtay ilaahay amarkiisi waana soo galaysa waxkaas madiina ahaay ilmakaas ahaay waa aaya ka madiina yay dhacday maka dhexe taas hore daawadiisa